loogu deeqo liahlihi dadka ehelka u ah cilmiga in la siiyo oo loo hura oo la siiyo oo looga deeqo ayuu baabkan u baabyo weeyaan cilmiga dad baa ilaahay subxaana wa tacaala uugu dhigay ahal dadka ayagoo ahlulcilmiga ah oo cilmiga dalabka iyo niyada iyo juhdiga fiican u hayo in ayaga cilmiga aan lagala bakhaylin oo cilmiga la siiyo ayuu baabkanu baabya weyaan aharka inta badan waxaa insha allahu tacaala eh, ku imaan doona eh, baab abwaabtan dhowrka ah oo caawa mxua mari doona inteeda badan aahaar weyaan axaadiid ma ahan inteeda badan waa aahaar ayadaha qur-aanka oo ku soo arooray cirmiga iyo fadligiisa waad garanaysaan yarfac illaahu aladiina aamanuu minkum waladiina uutuu lcilma darajaat ayaa kamida mid ah, inamaa yakhsha allaha min cibaadihi alculamaa axaadiista nabigeennana qeybo badan oo fadliga iyo cilmiga uu leey cilmiga fadliga uu leeyahay waa soo hormartay laakiin aahaartan cilmiga bixinta la bixina raggii salafka ah khaasatan saxaabadii iyo taabiciintii waxay ka yidhaahdeen ayaa inta badan insha allahu tacaala aan dul mari doonaa aharka saddex boqol laba-iyo toddobaatanaad can kathiir ibni murata waxaa laga wariyey kaiir ibn mudda ibnu mud mura alxadrami weeyaan alrahaawi ashaami alximsi taabiciinta raggooda odayaashooda u weynaa oo saxaabada kibaartooda la kulmay ayuu ka mid yahay taabicigaas raximahullah qaala wuxuu yidhi laa tuxadid ha u sheegin albaaila baailka ha u sheegin alxukamaaa dadka xikmada lahoo cuqalada ah arrin been iyo baail ah ha u sheegin weyaan oo ugu sheekaynin oo fa yamqatuuka kadibna ay ku caroodaan oo ay kaa tagaan ay ku nacaan walaa tuxadii ilxikmata xikmaddana ha u sheegin iyo hadalka murtidoo qiimaha badan lisufahaai dadka dabaallada ah oo muxuu caqliga aanan lahayn amaba aanan danaynaynin ha u sheegin fa yukadibuuka kadibna ay ku beeniyaan oo yidhahdaan waxaad sheegi lama arko oo niyajab kugu dhaca walaa tamnac ilcilma cilmigana ha u diidin ahlahu dadka ahelka u ah oo cilmi doonka ah ha u diidin weeyaan oo fata'hama kadibna aad dambaabtido aad ku dhacday siduu nabigeena yihi sala allahu alay slam qofkii cilmi la weydiiyo oo kadibna qariyo uljima bilijaami min naarin yowma alqiyaama maalinta qiyaama xakama waxaa la geliyaa afka laga geliyaa oo naar ah siduu nabigeena yihi alai sla slam ugu biirin ood kuwaad kaga mid noqonin cilmiga dadka raba ha u diidin walaa tadachu cilmigana ha dhigin fii kayri ahlihi dadka aanan munaasabka ku ahayn cilmigoon mudnayn ayagana cilmiga ha ku baryinoo hoosta haga gelini weyaan o <clears throat> fatujahala kadibna lagu yihahdo jaahil baat oo cilmigaadiba macnana laga soo qaada in alayka maa alayka duin alayka du ina cafwan ina calayka dushaada ayuu ku fi fii cilmika cilmigaada xaqan xaq cilmigaada adiga wuxuu kugu leeyahay xaq inaad dhowrta ilaaliso sharafta meeshii munaasibkeeda digto xaq ayuu kugu leeyahay kamaa ana calayka siduu dushaada ugu leeyahay fii maalika maalkaada xaqan xaq maalkaada siduu xaq e, ugu leeyahay ayaa waxaa weeyaan e, ama naftaadaba cilmigaadan xaq ayuu kugu leeyahay maalkaada xaq ayuu kugu leeyahay wahaakada wax alla wixii muxuu ahaa ilaahay uu ku siiyey subxaana wa tacala dhammaantood xaq bay kugu leeyihiin mid kastana xaqiis inaad siiso faacti dii kulli xaqin xaqahu mid kastoo xaq u saaxib xaqiissii si ay u noqoto weyaan ee marka cilmiga cidda munaasibka ku aho mudan in la siiyo oo cidda ku haboon loo gudbiyo oo meel aanan ku habeen ka habbooneyn aanan dhigin ayuu ninka la yidhaha kadiibna murna ayuu muxuu aha sheegayaa weyaan uu noo sheegayaa wuxuuna ka soo naqlinaya inta badan taabiciinta saxaabada ay ka soo naqliyaan radia allahu tacala ardaahum sanad xadiidkaas amaba aharkaas imaamu daarimi ayaa soo saaray sanadkiisna waa saxiix weeyaan albaabadan dhowrka in la yarlaabo haddii suuragal ay tahay marwaaxadan la shido kuleyl haddii laga baqo fiicnan layd codkuu isqabsaday ayagana tashiish baan nafta kaga qaadaynaa annagana waa tashiisha idin qabani marka in la yarlaabo waa fiicantan filaya kuleyl mu imaan doonaa laakiin daaqadaha in la furo marwaaxadahan haddii dhib ay keenayn ayaga laftooda la shido waayahay baabu taswiyati bas intaa ku filan baabu taswiyati dadka in loo filcilmi cilmiga loo simo oo dadka qofka weyn iyo qofka yar iyo qofka muxuu ahaa ragga iyo qofka dumarka cilmiga in loo simo oonan dadka qaar muxuu ahaa cilmiga laga xaqinin ama loo diidin ayuu baabkan u baab yahay aarka saddex boqol iyo saddex iyo todobaatanaad can ibnu maysarata ibnu maysara waxaa laga wariy qala ibnu maysara ina maysara maa ra'aytu maan arkin axadan qof oo min annaas dad ka mid ah ashariifu qofka sharafta iyo walwadiicu qofka liidan cindahu agtiisa ay yihiin sawaaun kuwa siman hayra taawuusin taawuus ibnu kaysaan qof aanan ahayn agtiisa kuma arkin weeyaan wa huwa ninka maysaro la yihahdan yaxlifu caleyhi wuu ku dhaarana maysaro ninka la yihahdo ibnu maysara wuxuu ku dhaarana in dadka culimada ahoo cilmiga dadka baro qof la mid ah ninka la yidhaahdo taawuus inuusan arkin maxaa yeelay qofka wadiica oonan aada loo qiimaynin iyo qofka sharafta lah markuu cilmiga u sheegi isku shi aad igu sheegaa weyaan isku si ayuu baraa mid uu yasi lama arka weyaan marka cilmiga haddii cid kaa rabta marba ay ku timaado kan ayaa sharaf lah kan ayaa muxuu ahaa eh, dhaqaalo lah kan ayaa macno weyn ku dhisan kan ayaa aad loo yaqaana kanaa majhuulah kanaa wadiica ah, dhankaas shuqul ha ku yeelanin weya cilmiga ilaahi subxana wa tacaala intuu alla kaa baray sidii uu rabbi kuu baray subxana wa tacala ubahi oo dadka muxuu gaarsiiy weyaan sanadka muxuu ahaa aarkaas alimam darimi fii sunani ayuu kusoo saaray sanadkiisana sax ayuu leeyahay aar eh, eh, saddex boqol iyo afar iyo todobaatanaad can zuhri zuhri waxaa laga wariyey zuhri waa taqaanaan waa muxamed ibnu shihaab azuhriy wuxuu eh, dhintay afar iyo labaatankii ama boqol iyo afar iyo labaatankii ama boqol iyo saddex iyo labaatanki jir nabigeena alayh salat slam wuxuu caam ku yahay khaslo cajiiba ah oo صفة عجيبة نعم الله يبارك فيك saas weyaan cumar بن cabdالcaزيiز markii u damcay inuu axaadiista nabigeena ururiyo ood hal diiwaan lagu jamciyo ninka loo xil saaray oo la faray oo la amray hawsha ayada u istaaga ninka ayuu ahaa weyaan maxamed bn shah zuhri raximah اllah zuhri mxamed bn shah zuhri waa wari qal wuxuu zuhri kunaa waxaanay nakrahu kuwa naca kitaabat اcilmi cilmiga inaan qorno weliba khaastan axaadiista waa nic jirnay xataa akrahana ilaa uu nagaga qasbo calayhi qoritaanka isaga dushiisa asulaana sulaanka fakarihna waxaan marka nacnay an namnachu inaan u diidna axadan qof annaga oonan cilmiga iyo axaadiista inaan ururina aanan rabin oo baqitaanan ka baqayn inaan aqiisa gudna aqiisa gudi wayna ka baqitaanan ka baqayna u diidnay ayaa sulaankii waa cumar cabdilcaiis uu nagu qasbay inaan qorno aadba weliba ay isugu qabteen marka hore lakiin waa lagu qasbay kadibna haddii marbana ula qasboon qornay cid alle cidda rabta inaan cilmigii u bandhigno oona xadiista siina waxa weeyaan eh, ayaan ku qasbanaanay oo waan nacnay inaan dad u diidna weyaan kaana imaam daarim ayaa soo saaray waana sanadkii saxiix weyaan aarka saddex boqol iyo shan iyo toddobaatanaad ibnu cawn waxaa laga wariyey alxaari ibnu camr ibnu cawn ayaa la yidhahdaa waa taabiciintii wuxuu geeriyooday bacda almia boqolka hijrada nabigeena kadib ayuu geeriyooday alayh slat slaam ibnu cawn ayaa wuxuu le qaala wuxuu yidhi kalimuu qaala wuxuu yidhi kalamuu waxay la hadleen asxaabtiisii muxamadan muxamed ay ibna siriin muxamed ibna siriin ayay la hadleeno waxay kala hadleen fii rajulin nin yacnii yuxadiahu inuu axaadiista u sheega ninkan waxay yihahdeen ninkan bal axaadiista bar oo gooni ahaan isaga ihtimaam iyo gooni ahaan eh, mxuuah dadaal dheeri geli fa qaala wuxuu yidhi low kaana hadduu ahaan laha rajula nin oo min azinji dadka jareerta ah amaba waxaa weeyaan eh, dadka layasa oo isaga ma yeeshaay laakiin bulshada ayaa noocaas ka samaysan lakaana wuxuu ahaan lahaa cindii agtayda iyo wa cabdulaahi cabdulaahi ibnu muxamed ninka cabdulahi ibnu muxamed la yihahdo fii hada inaan axaadiista nabigeena bara calayhi salaatu wasalaam sawaan kuwa siman ninka la yihah cabdulaahi ibnu maxamed miyaa taqaanaa abubakr ibn abi shayba ninkaa taqaanaa wa waa sheekh albukhaari wa sheekha muslim wa saaxib almusanaf ninka a taqaanaanoo caalimka ah oo la yidhaahdo cabdilaahi ibnu muxamed ibnu ibraahim abubakr bn abi shayba alkuufi oo geeriyooday shan iyo soddonka hijrada nabigeena bacda almiatayn laba boqol kontonsoddon iyo shanta geeriyooday ninkaas macruufka oo la yaqaano calaamada iyo ah, isaga iyo ninka muxuu ahaa la yaso agtayda waa ka siman yihinuu oo mid aan muxuu aha kala hormarina lama arka kan ayaa muxuu ahaa zinji ah amaba dad la yaso ah amaba kana muxuu ahaa calaamadaas la yaqaano muxuu aha dhexda abadan ma kala saaraya oo waa ii siman yihin ayuu leeyahay Eh, raximah llahu raxmata waasica maxamed bin siriin ba hadalka laga soo naqliya imaam daarima ay sunadki soo saaray sanadkiisuna saxiix weeyaan baab ikhtilaafi lfuqahaa fuqahada inay iskhilaafaan oo mid walba mas'alada uu si u sheego khaasatan masaaisha farciga ah inay dhibaato lahayn ayuu baabkan u baabyo weyaan xadiidka saddex ama sanadka ama aharka saddex boqol iyo lix iyo toddobaatanaad can xumayd waxaa laga wariyay xumaydkan waxaan filayaa boqolkiiba sagaashan iyo sagaal inuu yahay xumayd ibnu abi ninka calaamada ahaa oo basriga ahaa oo sikaar taabiciin kamid mid ahaa raximah llah ku dhigeeriyooday boqol iyo afar iyo boqol iyo laba iyo afartanka hijrada nabigeena ama boqol iyo saddex iyo afartanka hijrada geeriyooday ninkaas xumayd ayaa wuxuu leeyahay qaala wuxuu yidhi qultu waxaan u yidhi licumar ibni cabdilcasiis cumar ibnu cabdilcasiisa ah waxaan ku idhi low jamacta annaasa dadka haddii aad ururin lahayd kulmin lahayd calaa shayin hal shay ama hal xugun amaba hal aragtiyo oo diini ah haddii aad ku kulmin lahayd xagga fiqiga khaasatan ay lakaana xasanan wax wanaagsan bay ahaan lahayd fa qaala wuxuu yidhi maa yasurunii ima farax gelinaysa annahum ayaga lam yakhtalifu inay iskhilaafin qaala wuxuu yidhi uma intaa kadib kataba cumar bin cabdiis wuxuu u qoray ila alafaaqi jihooyinka wuxuu u qoray aw ila alamsaari ama magaalooyinka weyne caasimada wuxuu u qoray liyaqdi ha ku xuguntameena kullu qowmin qolo arka iyo magaalo kasta bima jtamaca calayhi fuqaa'ahuhum raggooda culimadaa wixii isku waafaqaan oo intooda isla gartaan oy dhahaan waxaan waa diinta alla subxaana wa tacaala ooy kitaabkii sunnadi ka fahmaan ha xuguntameena oo ha ku kala baxeena saas ayada ayuu amarka ku bixiyey haddii ahlu shaam ay mas'aladan intay baaraan kitaabka iyo sunnada nabigeena ay u bandhigaan calayhi salaatu wasalaam ayagoo israacsanoo qof uusan ka maqnayn dhammaantood ay yidhaahdaan xugunkeeda waa sidaas ahlulmadiinana a inta ay fadhiistaan ay kadibna dhammaanto isku raacaan inay xukunkeeda sidaas usan saa u yahay ahlu madiine waxaan raaceen ayuu leeyahay xukunka culimadooda isku waafaqeen ahlu shaamna ha culimadooda xukunka isku waafaqeen maxaa yeelay mas'alada marka la darsa haddii mas'alada nas sariix ah oo saxiixa ah cad oona saxiixa haddii kusoo aroorday ayada maba laisku qabanay laakiin markii laisku qabana waxay noqonaysaa markii mas'alada naskeedii uusan saxiix ahayn amaba uusan sariix ahayn amaba nas kale oo daahirkiisa iyo muqaalkiisa kore ina iska hor imaanaan ay muuqato oo markaas ama tarjiix baa imaadi ama naskhiya imaadi maa nansakh min aayatin aw nunsiha na'ti bikhayrin minha marka taas ayada ah ay eesha oolin waxaa weeyaan oo meesha muxuu ahaan nas sariix oo mxua sariixo meesha yeel ayada khilaaf ma imaanay laakiin markii khilaafka u yimaado oo masaa ah oo saxaabada nabigeennana calayhi salaat slaam ay xataa fahamkooda ku kala duunaaday tusaale ahaan soo qaata nabigeena sal allahu calayhi waali wasalam markii uu kasoo laabtay khaybar khaybar maaha cafwan markuu kasoo laabtay eh, aswat eh, alaxzaab id jaa-uukum min fowqikum wa min asfala minkum waid daaqat alabsaar wabalaqat quluub alxanaajir watadunuuna billahi dunuun nafta halkaasay soo gaartay xitaa dadka waxun bay alle ka in xataa nabi maxamed i la baabiin doonay saxaabada qaar u maleeyeen xilliga asaga ah ood kadibna ilaahay subxana wa tacaala dabaysha iyo ciidamada aan loo jeedin oo malaaigta uu ku diray gaaladii od ilahi subxana wa tacaala jibiyey nabigeenna calayhi salaatu wasalaam markii uu muxuu ah gurigiisa imaado dharkii iska dhigay jibriil oo muxuu ah labisan faraskiisa saaran ayaa u yimid markaasuu yidhi miyaad dhigtay labiskii dagaalka markaasuu yidhi ha annaga wuxuu yidhi xataa madadkii sama saabica todobada samada todobaad ciidankii gurmadka ahaa oo malaaigtu ka imaade xataa weli hubka maayna dhigin intee loo baxaya bani qurayda niman bani qurayda la yihahdo oo muxuuah abaabulkan duulaankanba lahaa oo shirqoolkan dhisay ayaa wuxuu yidhi halkaa hala aado nabiga calayhi sala slam kadibna soo labistay wuxuu yidhi laa yusalliyanna axadu minkum ilaa fii bani qurayda nin adink idin ka ah, oo saxaabada ka ah, meel aanan muxuuah bani qurayda ahayn salaad casri lagu tukan amarkaas ayuu nabiga nabi alayh sla salaad casri marka waa la dhaqaaqay wma kana limuminin walaa muminati ida qada allahu warasuulu amran an yakuuna lahum alkhiyaratu min amrihim marba haddii nabigeenu ala sl mar hora laga dhaqaaqi jiray annagana sidaas waa noo taalla ama aan yelna ama aan diidno ama aan mxuu ahaa samayno kadibna waa la dhaqaaqay salaadii marka casirliiq ayaa la gaaray salaadii qoraxdii ay dhowaatay markay qoraxdii dhowaatay saxaabada nabigana waa isqabteen qaar waxay yidhahdeen annaga meel aanan bani quraydo ahayn ha ka yaab inaan ku tukano qorax ama ha dhacdo ama cishe ha la gaaro ayaday u taallaa nabiga muxuuna biiy ala sl slam bani qurayda meelaan ha ku tukanin annaga naskaasaan qaadanay wabilahi towfiiq qaarna waxay yidhahdeen maya nabigeenna wuxuu naga rabayun ujeedka nabiga wuxuu aha inaan degdegno oo meesha degdeg aan ku gaarno intaasunbay ahayd casarkiina aan tukana bani quraydana meel aan soo saarna dhib maba jiro labadiba waan kulminaynaa saxaabada nabigeenna qaar marka jidka ku tukadeen qaarna waxaa weyaan ilaa qoraxda ay ka dhacdo kadibna halkaas ay maqribkii iyo salaad cas ku tukadeen nabigeenna calayhi salaatu wasalaam markii loo sheegay muxuu sameeyey falam yucanif axadan qolabadi qolo qolo ka oo nabigeena calayhi salaat slaam uu muxuu ahaa ku farfiiqay amaba uu ku yara adkeey mid walba wanaag inuu sameey ayuu nabigeena ala sl u iray marka mararka qaar nusuustii naska waa saxiix laakiin sariix ma ahan oo muxuu aha fahamkii ayaa kala duwnaaday qaarna waxay u arkeen degdeg in loo baahan yahay degdeg muhimadda ay tahay oo muhiimad aynan ahayn in mxu meesha lagu tukada reer bani qurayda qaarna waxay u arkeen may in meesha in lagu tukada ay tahay nabigeena ala sl slam uu qiray marka masaaisha laisku qabta marka noocaas waa tan cumar cabdicaiz u ishaarataa weeyaano haddii markaas ay isqabtaan dadka fuqahada iyo culimada culimo walba magaaladeeda muxuuaha iyo dalka ay joogaan hadii culimanimo ay u qaabaysan yihiin waa imaan doonta insha allahu taala culimada ragga laga raba iyo waxay sifaadkooda ayaga saxaabada sheegi doona oo taabiciinta sheegi doona arki doontaan insha allah taala waad arki doontaan biidn illahi wajal culimo marka hadday joogaan ayaga waxay isku waafaqaan ayaa la qaadanaya marka iyada weeyaan haddiiba nas sariixa oo saxiix meesha uusan oolin sidaa weeyaan waayahay <clears throat> sanadkiisa an xumayd waxaa la wari qaal wuxu qultu waxaan u idhi licumar ibn cabdilcasiis waxaan ku yidhi amiir lmuminiin low jamacta haddii aad kulmin lahayd annaas dadka calaa shayin hal ra'yi haddii aad ku kulmin lahayd iyo hal muxuu ahaa fiqhi lakaana xasan faqala wuxuu yidhi maa yasuruni ma farax gelinaysa annahum ayaga lama yakhtalifuu ina iskhilaafin qaala wuxuu yidhi uma intaa kadib katab wuxuu qoray ila alaafaaqi jihooyinka wuxuu qoray aw ila alamsaari magaalooyinka wuxuu qoray liyaqdii ha ku fuqaahum culimadooda ahlu fiqiga waxay isku waafaqeen ha uxkuntameen imaam daarimi ayaa sanadkiisa kusoo saaray sunankiisa <clears throat> sanadkiisa waa saxiix weeyaan aharka saddex boqol iyo toddoba iyo toddobaatanaad can saciid ibni caamir waxaa la wari qaal wuxuu yihi saciid kaana wuxuu ahaa salaam ninka layaha salaam wuxuu ahaa yadkuru mid sheega can ayuuba ayuub ayuu ka sheegi jiray assakhtiyaani ayuub asakhtiyaani waa imaam waa callaama waxaa la yihahdaa ayuub ibnu abi tamiimata asikhtiyaani abubakr bisri ayaa la yihahdaa taabiciintkooda yaryar ayuu ahaa alxaafid bn xajar iyo dahabi markay ka warrameen waxay leeyihiin iqatun habtun xuja ninka intaasoo muxuu ahaa loo kulmiy wasfi ah waa meesha ugu muxuu ahaa xagga sugnaanta axaadiistiisa iyo cilmigiisa iyo habaatkiisa habtun iqatun xujatun ninka intaasoo muxuu ahaa jagal iskugu daray wax sahlan maa iqatun basa qof ku la yihahdo abtun hadii la yihahdo kaba sii sara haddii xujatan lagu daran khalaas weyaan war ma laha intaas ayuu kulunsaday raximah ramatan waase wuxuu geeriyooday hijrada nabig markay ahayd boqol iyo kow iyo soddonaad ayuu marka ayuba sikhtiyaani wuxuu le qaala wuxuu yidhi idaa aradta haddii addoonta can saciid ibni camir waxaa la wuxuu yidhi kaana salaam wuxuu ahaa yadkuru mid sheega can ayuuba ayuub asikhtiyaani wuxuu ka sheegi jiray qaala inuu yidhi abu ayuub idaa aradta haddii addoonto an tacrifa inaad garato khaطأa mucalimika sheekhaada iyo macalinkaada gefkiis haddii aad inaad barato doonaysid fajaalis hayrahu isaga cidaan ahen la fariiso oo cilmi ka bara inaad hal sheekh intaad ag fariisata kaa aan ku qomabto ku dhimato khalad wey wyn aad weyn arrinta ayada ah cilmiga ah waa arrin khalada ah. weliba waxaa sii darnaanaysa haddii qofka isaga ah qof uu yahay ahlu bidac waad aragteen man lam yakun lahu shaykhun fa shaykhuhu shayaanun ma maqasheen marka duruqda ninbuu ag fariisanayaa inuu caamiya laga yaabaa nin buu ag laga yaabaa ninka asaga inuu mxuu ahaa muxarif yahay diinta alla u bedeli mid buu ag laga yaabaa inuu mxuu ahaa nin dadka rigaystay oo cilmi aanan aqoonin uu yahay mid buu ag laga yaaba cilmigiisa in cilmi tasiil iyo nusuustii kitaabki sunada aan ku tagan inuu yahay miduu ag fariisanaya laga yaaba cilmigiisa inuu mxuu aha hal jaanib bas aqoon u leeyahay oo fiican laakiin aqoon jaanib uu leeyahay waana sidaas asalka hadda maanta qof cilmiga kulmiya culimaha adduunkan jooga in la arko waa naadir nawaadir wa yani inaad aragto qof yani eh, eh, funuunta shareicada islaamka mid walba baac ku lah waa naadir xitaa awaliintii ayaa waxaa lagu leeyahay markii la yidhaha qofka usuuliyun naxwiyun mufasirun faqiihun muxadiun markii awsaaftaa qof laisugu daro ummadda kale waa laga dhexbixinaa meel koro ayaa la dhigi waa xilliga hor xataa tarjamada culimada eega marka haaliban nin wuxuu ku takhasus jiray mxuu ahaa tafaasiirta iyo mxu tafsiirka mid xagga luqada ku takhasus jiray qaar muxadiiin ayaa ahaayeen qaar fuqahay ahaan jireen wamaa ilaa dalika marka qofka waxaa loo baahan yahay nin walba meesha uu ku fiican yahay kan ka qaado axaadiisto kan luqada cilmi luqaha ka qaado kan cilmi fiqiga ka qaado kan cilmi tafsiirka ka qaado marka nin walba meeshuu ku fiican yah inaad ka qaadato waa laga maarmaan lakin haddii aad tira wadaadku anag fadhi ku-aan qombabi mishkiladu way tahay ayada marka waxaa laga yaabaa masaa'il khalad inuu kuu sheego oo masaa'il khalad uu kaa dhaadhaciyo ayaa laga yaabaa marka waa inaad qofka culimo kala duwan wax ka qaato wixii ishkaal uu ka galana uu muxuu ahaa markaa weydiiyo cidda uu ilaahay subxana watacala ugu diindhigana ood muxuu ahaa inay diinta ilaahay subxana wa taala ka dhab sheegaysa aqoonteeda leeda sidaa weyaan isaga ah imaamu ayaa soo saaray waana sanadkiisa saxiix weeyaan baabu man kariha ra'ya raggii salafka ahaa raggi ra'yiga nacay iwal qiyaas iyo qiyaasta rag waxaa ra'yi qiyaas agtooda soo marin jiri kitaab iyo sunno iyo kan haddii kale iga mar raggi noocaas oo muxuu ahaa ushooda ay gooneed ayaa jiray laakiin arintaas saxmia arinta ayada dhinac hadii laga eego arrin wanaagsan haddii qofka kitaab iyo sunno meesha ay yeelaan ra'yina looma baahno qiyaasna looma baahno nusuus cad oo sariixo saxiixa taal laakiin haddii nusuusta ay sariix ahayn ama saxiix ahayn marka in qiyaaska la isticmaalo oo masaladan masalada ay labahda tahay masaladan masalada muxuu isku dhinac yihiin loo raadiyo iyo qaacidadan qaacidada isleeyihin loo raadiyo waa asal oo muxuu ahaa culimada ay ku camal faleen wax diidanna waxaa ka jira nimanka la yidhahdo daahiriyada bas ayaa ka jira nimanka daahiriyada loo yaqaana alimaam daawud daahiri raximahullah ibnu xasmina uu kaga dambeeyey ayaa ka jira weyaan laakiin ahlu cilmiga ama culimada ashaaciradan qeybo ka mid ah ayaa muxuu ahaa sheegsheega laakiin markii loo daadaga xagga tabiiqa ashaacirada qiyaaska way sugayaan marka qofka muminka ah isagoo nusuus kitaab oo sariixo saxiix ay tahay qiyaas uma baahanayo ra'yina uma baahanayo laakiin marka ra'yiga iyo qiyaaska loo baahna waxay noqonaysaa ifaq iyo fahamka marka loo baahana mxuu ahaa istimbaadka waa markii marka ayada waxaan ay caddeen amaba naski laftarkiisa meeshu wuu yeelaa laakiin badan oo ixtimaala wallahu aclam alcumuum marka qiyaaska laga digaa kaas wayaare kan wanaagsan ma ahan qiyaaska raggaa diidi doonaan shacbi ayaa u badan rag mxuu aha diidi doone waa qiyaaska nusuus sariixo saxiix ayadoo taala kadibna ama ra'yiga la barbardhigaa taas weyaan aarka saddex boqol iyo iyo toddobaatanaad can abi bakr hudali waxaa laga wariyey raimahullah can shacbi wuxuu ka wariy raximahullah caamir ibnu sharaaxiil ashacbi weyaan wuxuu geeriyooday boqolka jirada nabigeena calayhi salaatu wasalaam qaala wuxuu yidhi caamir shacbi <clears throat> shahidtu waxaan xaadiray shurayxan shurax alqaadi ayaan xaadiray wa jaahu rajulu nin baa u yimid oo min muraadin reer muraad ayuu yimid waa qolo magaceed faqala wuxuu yidhi yaa abaa umaya abaa umayo waa shurayx alqaadi ayaa abaa umaya kunyadiisa hayde maa diyatu lasaabici farahan qa wuuu yidhi cashrun cashrun toban toban weyaan tan waa toban neefo geel haddii la gooyo tan waa toban neefo geel haakada saasay ku soconaysaa weyaan qal wuxu yidhi ya subxaana asawaaun haataan labadan miyay labadan miyay labadan miyay siman yihiin jamaca wuxuu kulmiyey bayna faryarada iyo walibhaam iyo suulka ayuu kulmiyey wuxuu ma labadaana siman labadan miyaa siman weeyaan saasuu yani wuxuu leeyahy faraha tan yaroo muxuu ahaa tabarta daran iyo suulkan xooga badan iyo farta murustada mid walba siman yihiin maba sine ilahay baa ma simin wuxuu la yaaban yahay in toban laga dhigo ee farihiin ay kala muxuu ahaa weyn yihiin ama kala duwan yihiin ama kala shaqo badan yihiin asagon markaasaa wuxuu yidhi faqaala shurexun shurxa wuxuu ku yidhi yaa subxaana allah ilaahay nasahlaantii asawaaun miyay udunuka dhegtaada iyo wayaduka gacantaada gacanta intaa leego dhakaa qabto iyo dhegtaada yaraanta qabta miyaa siman ma siman yihiin faina uduna astura oo qariyo ashacru tima hadii lasoo dayo dhegta waa qarsoomaysaaba o wlkummatu iyo koofiyadda haddii mxuu ahaa koofiyad weyn lagu soo dayana way qarinaysaa waa laba wlcimaamatu cimaamadana mxuu qallansawada ayaa la yihahda mxuu kumada marka waxa weeyaan iyo cimaamadii haddii la saaran waa qaranaysaa wax qarsoomi weyaan fiiha iyada ayuu ku sugnaaday nifu adiya diyada nuskeeda wa filyadi gacanta nifu diya haddii gacantan la jaro kontan neefogeel weyaan ninka ragga qofka dumarka ahna labaatan iyo shan dhegtan waa sidaas oo kale nifu diy wa marka ma siman yihiin labadoo ayaga h wayxaka halaagaade amaba liibaantaade ina sunata sunada sabaqat waxay ka hormartay qiyaasakum qiyaaskiina fatabic sunada raac walaa fainaka adiga lan tadila ma baadiyowdid ma ma ahadta biar intaad axaadiista nabigeena iyo sunada aad daba socota ma lumaysid weyaan qaala abubakr hudali wuxuu yidhi faqaal shacbi shacbi wuxuu yidhi yaa hudali hudaliyow low ana axnafakum axnaf ibnu qays oo sheekhooda ahaa haddii aad low ana axnafakum axnafkiina axnaf ibnu qays wayaan oo sheekhooda ahaaye waa taabicin ah qutila la dilo iyo haada sabiyu canugan oo fii mahdihi dhabta hooyadii saaran haddii la dilo akaana diyatuhumaa sawa qultu waxaan ihi nacma qala wuxuu yidhi fa ina alqiyaas qiyaaska markaa ninkaan la ordaa intuu ka imaaday marka qiyaas xoguu ka imaanaya marka low kaana diinu bira'yi waa tii hadalka cali radi allahu taala arda low kaana diinu bira'yi lakaana asfal alkhufi wlaa bilmas qofka marka la masaxa amaba sagoska hadda la masaxa qaybta kore ayaa laga masaxa sooma haddii ay ra'yi ahaan lahayd meesha dhulka ah oo carada iyo wasakda taabanaysa in la masaxa oo muxuu wasakda laga fujiya ahaan lahayd sooma laakiin hawshaan waa diin waa aar waa itibaac saas ayuu ula jeeda sanadkiisa imaam daarimi ayaa soo saaray sanadkiisa waa daciif laakiin macnihiisa waa macno bacwaan o ad aragtaan oo cad oo nusuus badan ay markaa ad kacaysa weyaan aarka saddex boqol iyo sagaal iyo todobaatanaad can shacbi waa l amr shacbi qala wuxu yihi shacbi wallahi baan ku dhaartee lain ahadtum haddii aad qaadataan bilmaqiyaasyaalka haddii aad qaadataan oo weliba nusuusta khilaafsan ama nusuusta la garab dhigi latuxramuna waxaa laidinka hoojinaya alxalaala xalaalta amaba latuxarimuna waxaad xaaraan yeelaysaan alalaalaasha aad xaaraan yeelaysaan walataxulunna waxaad xalaal ka dhigi doontaan alxaraama xaraamta xalaashina waad xaraam yeelaysaan xaraamtan xalaal baad ka dhigaysaan ee qiyaaskan xagga naga dhiga ayuu leeyahay wa canhu waxaa laga shacbi raximah llah anahu anahu isaga kaana waxaa yaquul mid yihahdo abqada ilaya maa abqada maxaa muxuuaa la carayn badnaysi ilaya ara'ayta ara'ayta bal ka waran seed aragtaa say kula tahay ara'ayta say kula tahay say kula tahay agtayda maxaa muxua looga necibi aad baan u necbahay arayta arayta weyaan o yasalu rajulu saaxibahu saaxibkiisa ayuu weydinaa fayaquul wuxuu le arayta arayta ayuu dhahayaa weyaan bal sead u aragtaa wa kaana wuxuu ahay laa yuqaayisu midaan qiyaaska ku tallaaba qadin ayuu ahaa ninka la yidhahdo shacbi raximah llah wacanhu shacbi waxaa laga wariy inuu yidhi low ana haaulaai kuwan kaanuu haddii ay ahaan lahayen cala cahdi nabiy nabiga waqtiisa hadii ay joogi lahaayeen lanazalat waay soo degi lahayd caamat qur'an qur'anka intiisa badan yasaluunaka yasaluunaka saasaa soo degi lahayd quraanka aanka dhanb badan laha yasaluunaka maxaa yeele maalin kasta way taagan yihin aragta say kula tarnabi allow say ulaayihin nabi u dhibayaan yasaluunaka can ilanfaal ad soomahin wayasaluunaka can maxiid soo saas maaha qur-aanka yasaluunaka badan laha ayuu leeyahay shacbi ayaga sidii looga jawaabay marka wuxuu diidayaa dadka muxuu ah inay waxaa weeyaan waxyaabahan sead u aragtaa iyo howlahaas noocaas in laiska daayo imaam daarimi ayaa soo saaray asaaniidoodan inta iyada waa saxiix weeyaan aarka boqol iyo siddeetanaad wa canhu waxaa la wariyay shacbi qaala wuxuu yidhi shacbi maa xadauuka haula kuwa wixi ay kuu sheegaan calaa luqati kuli baraabiit weeyaan can rasuulka alla kaaga warramaan fahud bihi qaada weeyaan wixi nabiga kaaga sheegaan raggaan aad isla nooshihiin oy nabi maxamedaa sheeg ku yiran alai slat slam ka qaado kow wamaa qaaluu waxay ku yidhahdaan bira'yihim ra'yigoodana fa alqii ku turtaa fi lxushi meesha geedka caleentiisa muxuu ahaa lagu xaaqa oo lagu shuba caleynta markay soo daadata waa qashanqub ahaan meel ah meelaha isaga shub wixii muxuu ay nabi maxamed kaaga sheegaanna madaxa saara weyaan wixii kalena xagga iskaga tur ra'yigaad kala jeeda weyaan raximahullah marka nin aad uga adag oo ra'yiga aanan ogolan ayuu ahaa raximahullah raxmatan wasica imaam daarimi ayaa soo saaray sanadkiisoo saxiix baabu ijtinaabi alahwaai hawada wixii nafta ay jeceshahay in laga fogaado ayuu baabkan u baab yahay nafta ay jeceshahay in yatabicuuna ila dan wamaa tahwa alanfus aarka saddex boqol ko iyo sideetanaad can lawsaaci laga wariyay awsaaci imaamkaas cabdiraxmaan ibnu camr ibnu abi camr ayaa la yihahda cabdiraxmaan ibnu camr ibnu abi camr ayaa la yihahdaa moxamed ashaami yamed yamed aya yamed ashaami yaxmed ashaami raximah llah adimishqi abu cumar ama abu camr ayaa loo yaqaanaa imaamu ahli sunnati waljamaca ayuu zamankiisa ka ahaa shaam wuxuu geeriyooday hijrada nabigan markay ahayd boqol iyo todoba iyo kontonkii bayrud ayuuna ku geeriyooday dalkan hadulbanaan magala madaxdiisa ayuu ku geeriyooday raximah llah ninka la yihah awsaaci ayaa qaala wuxuu yidhi qaala ibliisu ibliisa wuxuu ku yidhi liawliyaa'ihi dadki isaga raacsanaa awliyadiis wuxuu ku yidhi min ayi shayin shaykiiseeba ta'tuuna bani aadam ibni aadam xaggeed ugu imaadaan dhankeed ka gashaan albaabka ad ka soo gelaysaan iyo meeshaad ugu soo dhacaysaan xaggey ahayd ood kala jaanqaadaan fa qaaluu waxay min kulli shayin meel walbaan ka soo galnaa qaala wuxuu yidhi fahal ta'tuunahum yaad ugu imaanaysaan ood kaga muxuua ka soo gashaan min qibal istifaari dambidhaaf weydiista markaa stalayihiin musoo dugaashaano dheda ma ka soo gashaan oo istifaarta magu soo dhumataan faqaalu waxay dhheen hayhaata ha ka yaabin daaka arrinkaas shayun shay qurina lala xiriiri bitawxiid waa arrin tawxiidka lala xiriiri istifaarta sideedaba tawxiidka la xiriirta astaqfirullah markaad leedahay ilah baa nabdaaf weydiisana allaad marka tawxiidka allaad m toos ugu xihan tahayba qaala wuxuu yidhi ibliisa marka wuxuu yidhi markii aad ogaada dhankaas inaan laga soo geli karni la abuhanna waan on ku firdhinin fiihim gudahooda shayan shay laa yastakfiruuna allaha alla ay ka dambi laaf weydiisanayn minhu xaggiisa qaal wuxuu fabatha fiihim wuxuu ku dhex muxuua firdhiyey alahwaa naftu waxay jeceshay dadka aragtay hawada maxay jeceshahay saas ayaa ila quruxsan saas ayaan jeclahay dhankaasaan aadaya qofka naftiisa waxay jeceshahay naftiisa ara'ayta man ittakhada ilaahahu hawa bal ka warran nabi qof ka dhigtay hawadiisa rabbigiis ka dhigtay ilaahygiisu macbuudkiis ka dhigtay bal ka waran saas weeyaan walaa tattabici ilhawa fa yudilaka can sabiili illah hawada ha raacin naftaada waxay alla markaas ay kaa luminin saas ayuu rabbigan caddaynaa subxaana wa tacala marka ibliis halkaas iy ku soo galaya ayuu awsaaci leeyahay weyaan awsaaci marka warka hadalkan uu sheegi hadal ra'yi lagu dhah maaha haaliban saxaabada nabigeenna ka soo naqlinaya hadallada waxaa jira markuu saxaabiga leeyahay waxa weyaan aan hawa noqonaynin marar kaan wax dhici karta kutubtii hore oo mxu israliyaadka inay kasoo naqliyaan wax dhici kara weyaan waayahay imaam daarimi ayaa sunanka soo saaray waa sanadkii waa saxiix weeyaan afarka saddex boqol iyo laba iyo siddeetanaad can ziyaad ibni xudayr waxaa laga wariyey raximahullah qaala wuxuu yidhi qaali cumarun cumar ibnu khataab wuxuu yidhi radi allahu taala arda amiir muminiin ayaa wuxuu ii yidhi hal tacrif miyaad miyaad garanaysaa maa yahdimu lislaama islaamka waxa dumiyey miyaad garanaysaa diinta islaamka waxa burburiyo dumiyey miyaad garanaysaa qaala wuxuu yidhi qultu waxaan ku yidhi laa maya qaal wuxuu yidhi hadimuhu waxaad dumiyo zallat lcaalimi qofka caalimka ah simbiraxadiisa wajidaal munaafiq qof munaafiqa kudooditaanku ku doodi bilkitaab kitaabka alle iwa xukmu a'immati almudiliin imaamyaalka muxuu ahaa ilaahay subxaanahu wa tacaala xukunkiisa dadka ka oo muxuu baadiyeysan dadka madaxda oo dadka xukunka ay kala xukumayaan ama diinta dadka ay kala xukumayaan ama diinta ay ka tegayaan intaas ayaa waxaw diinta alla dumiso caalim weeyaan markaasa uma aabayeelay wuxuu qabto isaga wa simbirraxoni xaran buu ku dhici xumaan buu ku dhici dhan walbuu dabaalani isma dhowraaya daa'iman wa abadan wuu sakhaysan yahay waa caalim ummaddii marka diintii dhanba waxaa weeyaan way ka cararayaan isagay eegayaan waxay leeyiin diinta kan uu sheekh yahay anna waxa kuma falin ummad in badanoo ka ah ayaa fidno uu noqonaya waa zallat lcaalim imtixaan weeyaan xaqiiqatan mararka qaar waxaa ka daran xitaa ficilka xuna samayna waxaa ka liidan intuu soo fariista ama uu muxuu ahaa wasaa'il iclaam soo fariista ayuu maanta laba iy tobanka qaal allahu qaala rasuul ley bail ayuu muxuu ahaa tasiil iyuu samaynaa dhismo dhisaya waa imtixaan aad u dhib badan marka zallatulcaalimka kaas weyaan qofka caalim simbirraxadiis mararka qaarna kuwa qaar haddii ay simbirraxa ka dhacdo waxaa dhibaysa sheekh hebel waa gafay waa ka soo noqo taasna waxay ku tahay in qoortooda ay go'day markaasaa baailka isaga ayuu ku madax adeygi zallatulcaalim qodob koobaad taas weyaan tan labaad qofka munaafiq ah kitaabka alla adigu muxuu ah ku doodaya ilaah baa saa yidhi rasuulkiisa saas yidhi wahakada diin saasay qabtaa caamadi ayuu muxuu ka gebagabaysani dadka aqoonta alla ku gebagabaysani dadka iyo shubaa ku ridi waa mushkilad marka waa munaafiq waa zalladiisa muxuuaha kitaabka allo ku doodi kuwa soomaad arkin maandoon ayaana la yihahdaa oo culimada qaarna ay u bixiyeen naardoon ay u bixiyeen kuwa iyaga ah nusuus kitaabkaay soo qaadanayaan axaadiista marka maanta laba heesta ayuu wuxuu waa xalaal maxaa u daliila taasaa u waaa dumarki iyo raggi inay mxuu aha wada bodboodaan oo meel iskugu yimaadaan beryahan dambe waxaad aragteen youtubyada mid waxaa weyaan niika iyo hees iyo waxaa weyaan eh, iyo durbaan iyo wiilal iyo gabdha isdhexgala waxaa wey saliga nabigeena calayh sala isku daray oo kula qofka haduusan intaa isu marin nabiga kuma salin calayh sala slam heerkaasaan marayna waxa noo socdan ilah baa marka waa mushkilad waa jidaal munaafiq bilkitaab wa iyo aimada dadka madaxda muslimiinta ah oo dadka luminayaan inkaarqabooyina yani kuwa ayaga awoodii ayuu haystaa dhaqaalihii ayuu haystaa waxaa weyaan xukunka ayuu haystaa korsiga ayuu marka isaga ayaa baadiyeysan ama isagaba ha u baadiyeysnaada naftiisa ama bale kale dabada ha ka riixdo oo cabsi iyo kursi jacayl iyo siduu heraqle ku dhacday oo kale ku dhacdo markaasuu ummad diinti seejinaya inkaar allah ku rida kii ilahay hanuun ladoon allah soo hanuuniye imaam ayaa soo saaray mxuu ahaa aarkaas sanadkiisa saxiix weyaan sanad muxuu ahaa aarka saddex iyo saddex iyo siddeetanaad can abi qalaabata waxaa lagu yihi cbdullahi bn zayd jarmi aljarmi albasri raximah allah wuxuu geeriyooday boqol iyo aartaboqol iyo afarta hijrada nabigeena calayi slat slam taabiciinta kuhooda dhexdhexaadka ayuu ku jiray qaala wuxuu yihi laa tujaalisu hala fariisanina asxaaba alahwa aw amaba ahla alahwa dadka hawada u saaxiibka ah hala fariisanina weeyaan walaa tujaadilum hala murmina dadka hawada iyo ahlu bidca hala fariisanina hala murmina fa innii aniga laa aamanu aamin kama ihi an yaqmisuukum inay indhex tiimbiyaan fii dalaalatin baadidooda aw yalbisuu calaykum ay idinku mxuu dheehaan ama oo ay iska kindhexgeliyaan maa kuntum tacrifuun waxaad garan jirteen waxaad ogeydeen inay muxuu ahay labsi iyo maldah ay idinka maldahaan oo idinka eh, lumiyaan aniga aaminka miyah ayuu leeyahay raximahullah marka dadka ahlu eh, baailka ah qofka in diinta loo sheega laga taga laakiin ahlu baaila maanta dil alla ake kama la murmaya wax ay soo kordhin malahan lahan shubha inuu qalbigaada ku riday ayaa laga yaaba lidalika raggii salafkii culimadooda weyne qaar ka mid a ah. markii ahlu baailka ay maqlaan iyagoo wax wacdinan amaba wax sheegayaan dhagaha intay gashtaan mxuu ahaa eh, ay ka bixi jireen dhagaha intay faraha gashtaan ayay ka carari ka bixi jireen marka khatar weyaan qalbiga biniaadamka waa daciif lidalika nabigeena sal l sl waati u dhihi jiray yaa muqaliba alquluubi habit qalbii calaa diinik yaa musarif alquluubi sarif qalbii sidaa weyaan afarka saddex boqol iyo afar iyo sideetanaad can asma waxaa laga wariyey ibn cubayd asma waa utaqaani waxaad u aqooni jirteen dumar laakiin caawa asma waa nin rag weyaan can asma shukri iyo shukri oo kale soomaalida shukri sooma ad shukri oo nin ah iyo shukri oo rag ah gobolada qaar laga yaqaana laakiin meelahan hadda wadankan aan ku noolahay nahay soomaalida ku nool shukriye iyo shukri ayay u kala bixiyaan iskuma daraan shukriyana waxaa weyaan waa sidii dee mxuu asalka ayado in taaniidka ay la socoto shukriya shukrigana mxuu ahaa sida caadigahayd uu dakarkii ahaado amaba labkii u ahday isticmaalaan soomaalida qaarna waxaa weyaan shukriga labadaba ay isticmaalaan shukri iyo shukri saas weyaan ayib waa yahay can asma waxaa laga wariyay ibnu cubaydin raximah اllah asma ibnu cubayd ibnu makhaariq weeyaan wuxuu la noolaa taabiciinta kuwooda yaryar ayuu la noolaa ood soo gaaray wuxuuna geeriyooday boqol iyo ko iyo afartanka jira nabigeena caleyhi dakhala waxaa soo galay rajulaani laba oo min asxaabi ilahwaaid ahlu bidca ah cala bay usoo galeen muxuu ahaa maxamed bnu ay usoo galeen raximahullah maxamed bnu siriin waxaa weeyaan abu bakr mawla anas ibn malik radi taala anu anas ibn malik ayaa xureeyey raximahullah radi allahu canhu arda ayaa xureeyey taabiciinta kuwa dhexdhexaadka ayuu ka maxamed bnu ay usoo galeenoo fa qaala waxay yidhahdeen yaa abaa bakrin abaa bakrow nuxadiuka waxaan kuu sheegaynaa bixadiiin xadii nabigeenna aan kaaga sheegaynaan kuu sheegaynaa xadii nabigeenna uu yidhi ayaan kuu sheegaynaa o qaala wuxuu yidhi laa maya ha ii sheegina qaala waxay yidhahdeen fanaqra'u calayka aayata min kitaab illah aayad qur-aankan kugu dul ahrinaynaa qaala wuxuu yidhi laa maya markaasa kadibna wuxuu yidhi lataquumaani waad iga laaqumana ama anaa kici qaal wuuu yidhi fakharaja kadibna way baxeen ama waad u laafaysaan o iga ama anaa inka tegi isku meel ma fadhinayn fa qaala bacdu lqowmi dadkii la fadhiyey ninka la yidhah ibnu siriin qaar ka mid ah waxay yidhahdeen yaa abaa bakrin abaa bakru wamaa kaana calayka maxay kaa dhibaysaa an yaqraa inuu an yaqraa inay akhriyaan calayka dushaada aayatan aayadoo min kitaabillahi kitaabka ilahi kugu dul akhriyaan maxay kaa dhibaysaa maxaa dhibo muxuu qaala wuxuu yidhi innii aniga khashiitu waxaan ka baqay an yaqra'a calaya inay igu dul akhriyaan aayatan aayad oo fa yuxarifaaniha kadibna aayadda ay taxriifiyaan oy muxuu ahaa sidii ayad u badelaan oo fa yaqiru uu ku sugnaado daalika asaga fii qalbi qalbigayga ku sugnaado ayaan ka baqay waa caalimkaas ad aragteen marka ahlu bidaca aamin lagama aha waxaan garanayaa akhyaarta qaar oo akhrin jirtay naxwa waxaa weeyaan wa kullu man lam yactaqid lam yantafic markii aan marayna oon dhalinyaro aad u yaryarn ahayna sheekh akhrin jiray nasal an yacfuu cana wa canhu hadda maxasuus miduu ahaa ayaa wuxuu dhihi jiray qofka hadduu xajar ictiqaadiyo yanfachu dhagax hadduu ictiqaadiyo inuu wax tari wuu tari saasuu dhihi jiray waa mishkilad mogta yani dhagax wuu tari maxayt xajar aswadkii ayaa sayid cumar wuxuu leeyahay radi taala an ardah la aclamu anaka xajarun laa tanfac walaa tadur walowlaa anii ra'aytu rasuula اllahi sal اla alay slm ma qabaltuk sheekhaana wuxuuna leeyahay markuu noo arinay mxuu ahaa cimridiga eh, waxa weeyaan eh, wuxuu leeyahay low ictaqada fii xajarin lanafacahu qofki marka hadduusan cid dib ugu dhaqda uusan helin naxwaa lagu dhigaya naxwadii ayaa marka caqiidada lagaaga fasahaadini dhagax wuxuu tari maxayt low ictaqada rajulu fii xajarin lanafacahu saasuu dhihi jiray waan la yaaba xaqiiq kolleyba asaga waxaa laga yaaba inuu baabkan raggan dambe oo dulmare ay dulmareenoo isna uu muxuu ahaa badda ka soo dhex baxay insha allahu tacaala ayib marka qofka meel kasta ayuu kaa taiirin karaa ood kaa saamayn karaa weyaan xitaa ahlubidaca waxaan garanaya dadka tusaale ahaan aan ku taagnayn qofka markuu wax ka dhegaysto in badan qalbigiisa ayaa jeclaanaya ila sheekh haaday qofka wax kuu dhigi inaad jeclaato ood qiimayso ku qasbanani qalbigaaga adoon ogeyn baad muxuu istilmaami markaasaa laga yaabo waxyaabo badan inuu kugu tairiyo arrinta ayadana mujarab weyan waa la aad baa loo ogsoonyahy dadka hadda muxuu ahaa ahlu ahwaag ah amaba ummadda oo dadka muslimiinta gaalaysiiyo biduuni xaq ama dadka waxaa weeyaan bidcanimada ku rido biduuni xaq amaba waxaa weyaan diinta ilaahi subxaana watacala dadka u taagan eh, mxuu ahaa un saas eh, tuur ku dhegan dadka iska dhaha war aniga naxw ahrina waan ka dhegaysani aniga fiqiu ahrina axkaam ahrina waan ka dhegaysani berri waxaad arkaysaa isagoo facebooka iyo twitterada iyo belada iyo utobiyada ninka asaga ah mxuu ah mxu baqbaqa afayeen u ah war shali soomaal leh waba igama dhiba maya waa kaas wuu taaiiriyey marka halis weyaan salafka saasay ahaan jireen qofka marka diinta laga qaadana waa in laska hubiy waa noo iman doonta insha allahu taala ayagoo amarkaas bixinaan waaya imaam darimi ayaa soo saaray eh, atarkaas sanadkiisana waa saxiix weeyaan aarka saddex boqol iyo shan iyo sideetanaad can xasan basri waxaa laga wariyey wabni siriin labada waxaa laga wariyey anahumaa iyaga qaala waxay yidhahdeen laa tujaalis waa la fariisanina ahlulahwa dadka ahlu bidca oo naftooda waxay jeceshay muxuu ahaa diin ka dhigta hala fariisanina walaa tujaadilum hala murmina walaa tasmacu minhum waxbana haka dhegaysanina imaam daarimi ayaa soo saaray sanadkiis waa saxiix weyaan baabu takriimi cilmi cilmiga in la karaameeyo cilmiga in in loo baahan yahay ayuu baabkan u baab yahay cilmiga in la barto la karaameeyo waxaa weeyaan wakhti dhib badana lagu bixiyo inaan laga maarmayn ayuu baabkan u baab yahay muxuuha sanad saddex iyo amaba muxuu aharka saddex iyo lix iyo sideetanaad can ibni cabaasin waxaa laga wariyey radia allahu tacala bin cabaas wujida waxaa la helay akaru xadiidi rasuuli llahi rasuulka al sal slem axaadiis badan waxaa laga helay cinda hada alxayi qabiilkan agtiis oo meel ansaar ree ansaareed ree ansaareed agtooda ayaa axaadiista nabigeen inta badan laga helay calayhi salaatu wasalaam wallaahi baan ku dhaartee in kuntu waxaan ahaa la aatii mid u taga an rajula nin oo minhum ayaga ka mid ah fa yuqaalu kadibna la yidhaahdo huwa isaga naa'imun wuu jiifa falow shitu haddii aan doono an yuuqada lii in lay kaciyana la fucila waan la fali lahaa oo haddii aan dhahaa ibnu cabaas ayaan dhahay halkaanaan joogaah ee liikaci sheekhaas amaba muxuuaha saxaabiga halikici waa liikicin lahaa faadachu kadibna aan faraha kala baxa xataa yakhruja ilaa aad hurdada soo dhamaysta ood masjidka ama dantiisu soo baxa liastaiiba lijli an astaiiba inaan wanaag ugu qaato oon wanaajiyo bidaalika sugitaanka aan iyo fadhiga meeshaan u fadhiya xadiiahu xadiidkiisa xadiid saafi ah oo nadiif ah qalbigiisa raalli ku yahay inaan muxuu aha ku raalli garayo darteed ayaa saa u yeela weyaan in albaab ku garaca mar kadib in laga furhaa ibni camir rasulila soo dhowow in la dhaha oo kadibna xadiis loo sheegay dhib ma lahateen laakiin intaas ardaynimo iyo takriim ayuu muxuu u yeelay radia allahu tacala arda imaam daarimi ayaa soo saaray sanadkiisna waa xasan weyaan aarka saddex boqol iyo sideed iyo todoba iyo sideetanaad can uhri waxaa lagu maxamed ibn shahaab zuhri qaala wuxuu yihi maxamed ibn shahaab zuhri kuntu waxaana aati mid taga baaba curwa curwa ibn zubayr oo mxuu ahaa sheekhiisii ah albaabkiisaan tegi jiray faajlisu kadibna waan bilbaab albaabka aan fariisan jiray walow shita aan doono an adkhula inaan galana dakhaltu aan geli lahaaye walaakin waxaan u yeelaya albaabka ugu sugi ijlaalan lahu maadaama sheekhay u inaan weynay darteed u yeeli weyaan imaam daarimi ayaa soo saaray sanadkiisa saxiix aarka saddex boqol iyo sideed iyo sideetanaad can ibn cabaas waxaa lagu radi allahu tacala ibn cabaas lama tuwafiya goorta la oofsaday u geeriyooda rasuula rasulka al sl slam qultu waxaan ihi lirajulin ba waxaan u idhi min ansaar ree ansaarida yaa fulaano hebelow haluma inakeen nin yaro da yar oo dhalinyaro ah falas'al aan weydiina asxaaba nabi nabiga saxaabadiisa aan weydiina fa inahum ayaga alyowm maanta kaiirun waa badan yihin saxaabada nabiga waa kumanaan oo ay maanta axaadiista nabigeen ay ka soo rareen aan weydiinana keenan u fa qaala wuxuu yidhi waa la yaab ayaa laka adig kuu sugnaaday ya bna cabaas ina cabaasow ataraa miyaad arkaysaa annaas dadka miyaad u malaynaysaa yaxtaajuuna inay u ilayka adiga wa fi naas dadkana ayadoo ay kudhex sugan yihiin min asxaabi nabi nabi saxaabadiisa man tara ragganaad aragta ood ujeedid abubakr iyo cumar iyo cumaan iyo cali iyo alxa iyo zubayr cashar mubashiran biljanna raggii xufaad ah odayaashiio dhooban adiga iyo aniga iyo in nolo baahna miyaad u aragtaa ku yidhi waa hawo gaabsaday alxadiid kadibna aharkii ayuu sii waday wa fiihi waxaa ku sugnay fa baqiya arajulu ninkii maalinta iga diiday ilaahay subxana wata cumri ayuu siiyo wuu baaqi noqday xataa ra'aanii ilaa iga arka waqad ijtamaca walxaal qad ijtamaca ay kulmeen annaas dadka calay dushayda ibn cabaas oo bartamaha fadhiya oo ummaddii oo dhan ay muxuu ahaa u yimaanaan oo muxuu ahaa kumanaan loogu imaano oo boqolaal loogu imaano oo cilmiga laga raray oo dadkii dhan ay sida webi amaba ceel looga cabi ilaa ay ka arka wayaan fa wuxuu yidhi kaana wuxuu ahaaday hada alfataa wiilkan acqala mid iga caqli badan minii aniga wiilkaanad ujeedaan iskumaa haddii maalintaan la xihaysan lahaa saanumaan noqon lahaa marka waxaa weeyaan oo iga caqli badna ayuu leeyahay raximahum allahu jamiica waradia allahu canhum imaam ayaa waxaa weyaan soo saari aarkaas waana sanadkiis waa saxiix weyaan baabu maa jaa fi sifaati culama culimada sifada laga rabo ayuu baabkan u baabiy waa kuwii cumar cabdilcaziz uu dhihi jiray matafaqa fiihi fuqaauhum fuqahadii waa kuwaan dhegaysta marka aarka saddex boqol iyo sagaal iyo sideetanaad can abi darda waxaa la wuri saxaabiga jaliilka radi allahu taala arda qal wuxu abi darda laa takuunu ma ahatid caaliman caalim ma noqotid xataa takuuna ilaa adkaata mutacalima mid wax barto cilmi waxaa weya cilmiga laguma riyoodo liisumana wayoodan haddii aadan nabi ahayn walaa takuunu ma ahatid bilcilmi cilmigan caaliman mid barto xataa takuuna ilaa ad ka ahata bihi cilmiga caamilan mid ku camalfala cilmiga haddii aad barato waa inaad ku camalfasho markaas waa qodobka labaad wa kafaa bihi waxaa ku filnaaday cilmiga wakafaa waxaa ku filnaaday bika adiga iman dembi anlaa tazaala inaadan ka zuulin mukhaasiman mid dooda inaad tahay wa kafaa bika waxaa muran iyo qadjacla taageera tahay inaadan ka zuulin ayaa dembi kugu filan wa kafaa bika waxaa kugu filan kaadiban beenaalanimo waxaa kugu filan iyo been allaa tazaal inaadan ka zuulin muxadian mid dadka ugu warrama axaadiista oo axaadiista bara fii hayri daati illah ilahay dartii waxaanan ahayn oo ilahay dartii aanad dadka wax u barino inaad muxuu ahaa muuqato inaad dhaqaalo yar ku hesho inaad si un mucayana muxuuaha ugu intifaacdo amaba dan kale ama aad dad takaaur la samayso ood sanadkiisa waa saxiix ayuu muxuu ahaa asna imaam daarimi ayaa soo saaray weyaan sanadkiisa waa xasan weyaan cafwan ahaarta waxaa weeyaan aharka iyo xadiiska farqigu dhexey axaadiista waa wixii qaala rasuulu lahi sal la ama facala rasuulu lahi sal ly slam ama fucila bixadratihi agtiisa lagu sameeyey alai slat slam uu qiray amaba sife khalqi ah asaga uu leeyahy nabigeena alai slat slam amaba abuur ah abuur ahaan sifada abuurka ama tilmaamta abuurka uu leeyahay amaba eh, sifada eh, abiicadda uu leeyahay intaas shantaa qaybood ayaa axaadiista nabigeena cala sl wixii ka haray marka aqwaasha saxaabada ahar weyaan aqwaasha taabiciinta ahar weyaan aqwaasha ahlu cilmiga ahar weyaan saas wey marka taqriiban masalada saasay noqonaysaa insha allahu tacala laakiin israa'iiliga waa wax kale haddii marka ay saxaabiga uu ka qaaday eh, nin mxuu ahaa kutuba ahlulkitaabad uu ka soo marka israiil wuu noqonaya de waana caddahayo ragga saxaabada qaar qaar lagu yaqaan arrinteeda ayaa jirto oo xadiidkooda waxa weeyaan eh, mararka qaar la yihahdo waxay ka soo qaadaan lakiin haddii marba qaala rasul ay yihahdaan war waa dhamaaday ama can rasul ay yihahdaan oo war ma lahan mana badna dhowr weeyaan dhowr dhowr saxaabada nabigeena alai sl slam sa muxuu ahaa israailiyaadka soo qaadi jiray haalibanna waxay waafaqsan yihiin boqol kiiba sagaashan iyo eh, kitaabkeena ayuu waafaqsan yahay weeyaan waayahay aarka eh, saddex boqol iyo sagaashanaad can imraan waxaa laga wariya alminqari raximahullah qaal wuxuu yidhi qultu waxaan u yidhi xasan xasan basri yowman baan waxaan ku yidhi fii shayin shay baan muxuu ahaa wax ka weydiiyey ama aan ku yidhi qultu waxaan idhi minqari ayaa dhihi qultu waxaan idhi lilxasan waxaan ku yidhi yowman maalin fii shayin shay oo qaalahu uu yidhi waxaan ku idhi yaa abaa saciid kunyada xasan basri ee aba saciid la yihahda dadka fuqahada oo ahlu cilmiga saama dhahan weyan dadka culimada oo fuqahada saama dhahan fa qaal wuxuu yidhi wayxaka halaagaage ama liibaankaage wa ra'ayta miyaad aragtay anta adiga faqiihan nin faqiiha oo qatu weliga nin faqiiha oo muxuu ahaa weliga indha miyaad saartay faqiih iyo muxuu ahaa fiqiga xambaarsan oo dhabba weligaa miyaad aragtay inama alfaqiihu qofka faqiiha ah waa ninka shuruudan soo socota kulansaday ayuu leeyahay azaahidu kan ku fi dunya adduunyada dhexdeeda zaahidka ku noqdo adunyadan eh, laba qaybood waa zuhdun can اdunya wa zuhdun fi اdunya addunyada dham in layskaga zaahido oo laga taga ta ayadaa lama ogola warahbaaniyatan ibtadacuuha maa katabna calayhim ila btiqaa ridwan illah iyo wa zuhdun fi dunya adduunyada dhexdeeda inaad ku zaahido xalaasheeda unaad ku kaaftoonto xaaraanteeda iska ilaaliso iyo mxua fuduulkeeda tirada badan taasaa uhdiga la yihahdo fidunya wuxuu yidhi azaahidu kan ku zaahido fi dunya adduunyada alraaqibu doona oo raadiyo fi laakhirati albasiiru aadka mxuu ah ugu dadaala oo mxuu u tookhaya bimri diinihi diintiisa amarka la xiriira almudaawima daaima calaa cibaadati rabbihi rabbigiisa cibaadadiisa daaima kaas ayaa faqiih la yihahda wayaan ee ninka muxuu ahaa labtobka cilmiga ku jiroo kale cilmigiisa u yahay amaba iphoneka cilmiga ku jiroo kale u yahay amaba waxaa uma mariga oo kale aho mxuu ahaa un baqbaqo cilmi un xifdisan laakiin camal aan lahayn oon taqwo lahayn oon aakhara mxuu ahaay aan ka fikiraynin oonan diinta ku kaas caalimna ma ahan faqihna ma ahan sheekhna ma ahan waxaa weyaan bal waa ragga mxuuha diinta allah subxana wa tacaala duminayaan dhibaatadana ku hayaan haddii mxuuha xaakim iyo sulaan awood lagu jiri lahaana laga qaban lahaa weyaan sidaa weyaan waayahay imaam daarimi ayaa soo saaray aarkaas sanadkiisa saxiix weyaan aarka saddex boqol iyo kow iyo sagaashanaad can kacb alaxbaar can kacbi alaxbaar kacb alaxbaarkaas waxaa la yidhaha kacab ibnu maatic alximyari wuxuu ahaa dadkii yaman degnaan jiray reer yaman ayuu ahaa reer ximyar kadibna wuxuu u guuray shaam dalka la yidhaahdo dalalkan sham laisku yidhah ayuu u guuray kadibna eh, yahuudiyada ayuu qaatay oo yahuudi ayuu noqday markuu yahuudi noqday eh, nabigeenna calayhi salatu salaam markii la soo saarayay wuu noolaa amaba wuuu nabigu soo gaaray calayhi salatu slam wuu soo gaaray noloshiisa nabigoo nool iyo isagoo nool ay soo gaareen laakiin wuxuu xiligiisida abubakr radi allahu tacala anada xiligiisii uu khilaafadahay ayuu soo islaamay nin aad u qiimo badan oo axaadiista nabigeena calayhi salat slam wax badan ka mid ahna soo xambaaray kutub bani israa'iil oo muxuu ahaa towraat injiilna wax badan ka yaqaana oo ka soo naqliya ayuu ahaa aadna uu muxuu marad badan aadna u dadaalo waa ninka laga soo naqliyay inuu yidhi inaan ilaahay dartii hal mar u ooya ayaan ka jeceyl badanahay in miisaankayga oo dahab inaan sadaqaysto oo halkaas maroo alla dartii u ooyi ayaa iga qeyb badan ayuu dhihi jiray raximah llahu raxmata waasica e waxaa weyaan wuxuu geeriyooday khilaafadii sayd cumaan gebagabadeeda ayuu geeriyooday ninkaas kacbulaxbaar la yihahda qaal wuxuu yidhi innii aniga la ajidu waxaan helayaa nacta qowmin qolo tilmaamtood ayaan kutubihii hore ku arkayaa yatacalamuuna bartaan cilmiga u bartaan liayri camal inay ku camal falaan waxaan u barto inay ku camal falaan uma bartaan wayatafaqahuuna fiqiga u xambaaraan liqayri cibaadati inay ku cibaadaystaan waxaan ahayn u xambaaraan weyaan waylubuuna dalbaan adunya adunyada bicamali aakhirati aakhira camalkeedana addunya ku dalbaan wayalbasuuna xirtaan juluud aldani idaha harkahooda iyo mxu maqaarkooda xirtaan oo taqashuf iyo mxuuha inay adduunkan waxba ku falaynin isu muujiyaan wa quluubuhum quluubtoodana amaru ay ka kharaar badan tahay oy ka xurmaan badanta min asabri sibirka ay ka kharaar badanta weyaan rabbi subxaanahu wa tacaala inuu yidhi ayaa mxuuaha meesha uu soo naqlinaya fabiya aniga dulqaadkayga yaktaruuna ay ku kadsoomayaan aw iyaya aniga ay yukhaadicuuna inay dhaknaan isku dayayaan fa xalaftu waxaan ku dhaartay bi anaa isku dhaartay allah dhihiye siduu soo naqlinaya kacbaxbaar kutubi hore kasoo naqlinayaaye la utiixanna lahum waxaan bannaanka usoo dhigi doona oon u muxuu ahaa diyaarin doonaa fitnatan fitna tatruku ka tegaysa alxaliima qofka dulqaadka badan oo degan oo xikmadda badan fiha ayada xayraana mid waalan oo wareersan oo ka dhigto ayaan usoo saari doonaa saas ayuu mxuua kacab alaxbaar ka soo naqliyey kutubee hore weeyaan marka xadituu can bani israa'iila walaa walaa takdibu xadatuu can bani israil walaa xaraj iyo waxaa weeyaan waxaa ka dambeeya waman kadaba calayhi mutacamidan falyatabawa maqcda min annaar sidoo kale waxaa weeyaan in nabigeena uu yidhi calayi slat slaam ha rumaynin ahlu kitaabka hana beeninina waa tii aan soo marnay oo waxaa weeyaan marka waa aqwaal bani israiil imaam daarimi ayaa muxuu ah soo saaray eh, aarkaas waana sanadkii waa saxiix weyaan aarka saddex boqol iyo laba iyo sagaashanaad can shacbi waxaa la yidhi camr eh, shacbi qaala wuxuu yidhi inamaa in kale ma ahani kaanu waxaad yatlubu mid dalba hada alcilmi cilmiga waxaa dalbi jiray man ayaa dalbi jiray ijtamacat fiihi ay ku kulantay khaslatan laba arrimood alcaqlu fahan iyo caqli iyo nusuk iyo cibaado iyo alla kabaqitaan beriga hore cilmiga waxaa dalbi jiray oo cilmi doon iyo xirnimo iyo sheekhnimo dalbi jiray qof caqli badan lah sidoo kalena alla ka baqa subxaana wa tacaala saas ay ahaan jirtay kow fa in kaana naasikan marka hadduu muxuu ah cibaado badan yahay oo lam yakun usan caaqila mid caqli badan qaal wuxuu dhihi jiray hada arrinkan amrun arrin weeyaane hada arrinkaanaytu amrun waa arrin laa yanaaluhu uusan gaaray ila cuqalaa dadka caqli badan unbaa gaaro falam yaluba kadib ma dalba jirin wain kaana caaqilan hadduu caaqil yahay walam yakun uusan hayn naasikan mid cibaado badanna oo alla ka baqa qaala wuxuu jir hada arrinkan amrun amr weya laa yanaalu uusan gaaraynin ila nusaaku dadka muxuu ahaa cibaadada badan falam yalubu ma dalba jirin marka ninka labadaa shardi kulansada unbaa caalimnimo dalbi jira ayuu leeyahay qaala wuxuu yidhi walaqad rahabtu walaqad wallahi baan ku artay rahabtu waxaan waxaa weeyaan ka baqay amaba rahibtu waxaan ka baqay an yakuuna inuu ahaada yatlubuhu mid dalba alyowma maanta man inuu dalbo laysat ay ahayn fiihi isaga waaxidatun mid oo minhumaa ka mid laa caqlun walaa nusukun caqlina meesha ma yeella cibaadadan ma taal mid eber ah oo galaaska ayaa cilmiga dalba marka muxuu ahaa waa kombyutarka oo kale kombyutaradu ka sheekeyn madaadkaas kombyutar caqli ma laha mogta cibaadana ma laha marka qofka hadduu imaam daarimi ayaa soo saaray aarka saddex boqol iyo saddex iy sagaashanaad canhu waxaa laga wuxuu yidhi wadidtu waxaan jeclaaday anii aniga najawtu inaan ka badbaado min cilmi cilmigayga kafaafan badbaado inuu cilmigaan tirada badan la xambaaray inuu badbaado u ahaado oon waxna lii soo raacanin waxna liisiinin ayaan mxuu aha jeclaan lahaa laa lii aniga waxba liisiinin ajar iyo mxuu aha wanaag aan liisiinin liga siinin walaa calaya dembin aan liisoo raacin intaasaan jeclaan lahaa weyaan imaam daarimi ayaa soo saaray sunankiisa sanadkiisa saxiix waa saxiix weeyaan afarka saddex boqol iyo afar iyo sagaashanaad can ilxasan la war albasri qaala wuxuu yidhi adragtu waxaan soo haray annaas dadka wannaasiku kan cibaadaysto idaa nasaka hadduu cibaadaysta lam yucraf aan laga garanin min qibali mantiqihi hadalkiisa iyo damdamtiisa aan laga garanin iyo muxuu ah muxaadaraadkiisa iyo wacdigiisa iyo cilmigiisa iyo shasheegiisa wanaagga aan laga garanin walaakin laga garta walaakin warka lagu laabiyo curaf laga garta min qibali camalihi camalkiisa cibaadadiisa alla ka baqitaankiisa dhowrsanaantiisa laga garto weyaan fadalika kaas alcilmu annaaficu kaas ee cilmiga naafica weyaan kan waxtar kala cilmigaas weyaan ee kan kaloo muxuu arabkun saaran macno kuma dhisin imaam daarimi ayaa soo saaray sanadkii waa saxiix nasal allah asalama walcaafiya baabu alcamali bilcilmi cilmiga in lagu camal falay waxusni niyati niyada in la wanaajiyo fiihi cilmiga dalabkiisa ayuu baabkan u baab yahay xadiidka amaba aharka saddex boqol iyo shan iyo sagaashanaad can malik ibni maca walmicwal waxaa laga wari qaala wuxuu yidhi qaala rajulin ba wuxuu yidhi lishacbi wuxuu ku yidhi aftinii ifatwo oo fitye fatwo isi ayuha alcaalimu caalimkanu qaal wuxuu yidhi alcaalimu qofka caalimka man yakhaaf allah caalim aniga ma ahiye qofka caalimka qofka alla ka baqa subxana watacala tawaaduc iyo all mxuu aha inuu alla dartii isu liido ayuu samaynaya weyaan imam daarimi ayaa soo saaray sanadkiisa saxiix afarka saddex boqol iyo lix iyo sagaashanaad can xasan bn ibni abi xasan albasri qaal wuxuu yidhi alcilmu cilmiga cilmaan waa laba cilmi fa cilmun cilmi fi lqalbi qalbiga ku sugan fadalika kaas alcilmu naaficu cilmiga naafica kaas weyaan cilmi qalbiga ku sugan oo taqwi alla ka baqitaan mxuu ahaa horseedi weeyaan waa cilmun cilmi oo an lisaan carabka saarsaaran fadalika kaas xujatun xujatullah xujada alla calaa ibni aadam ibni aadamka ku dhawaaqa oo carabka u saarsaaranya ay xujo ku inta maqlaysa weyaan imaam daarimi ayaa soo saaray sanadkii waa saxiix weyaan wacanhu waxaa la wari eh, xasan ibn xasan albasri can nabiy nabiguuna ka wari mila dalik arrinkaas oo kale laakiin waa mursal markaas mursalan saxiix imaam daarimi ayaa soo saaray weyaan mursalkana waa taqaan min anwaac daciif afarka saddex boqol iyo todoba iyo sagaashanaad can xabiib ibni cubaydin waxaa laga wariyey araxabi abu xafsin ishaami alximsi taabiciinta raggooda dhexdhexaadka ayuu ka mid ahaa kuwooda weyna meen kuwooda yaryarna meen dhexdhexaadka ayuu ahaa qaala wuxuu yidhi kaana wuxuu ahaaday yuqaalu mid la yidhahdo tacallamu alcilmi cilmiga barta waintaficuu bihi ku intifaaca walaa tacallamuuhu cilmiga ha u baranin litatajammaluu bihi inaad isku qurxisaan fa inahu shani yuushiku waxaa in alaca bikum cumrun cumrigiina hadduu dheeraado ood wakhtiga idinla kordho muxuu ziyaado cumri aad heshaan an yatajamala inuu isku qurxiyo dulcilmi qofka cilmigu saaxiibka bicilmi cilmigiisa kamaa yatajamalu siduu isu qurxiyo dulbizati qofka dharka u saaxiibka bibizatihi dharkiisu isugu qurxiyo koodka iyo jaakeetka iyo khamiiska iyo isku joogga sidii laisugu qurxiyo in cilmiga laisugu qurxiyo ayaa muxuu ahaa inay dhacdo ayaa laga yaabaa iska ilaaliya weyaan marka cilmiga inaad ku camal fashaan u barta oad ku intifacdaan imaam daarimi ayaa muxuu aha xadii soo saaray aharkaas sanadkii waa saxiix weyaan xadii muxuu ahaa aharka saddex iyo siddeed iyo an hishaam waxaa laga wariyay can xasan albasri wuxuu ka wariy qaala inuu yihi xasan albasri raximahum llah in kaana rajulu ninku wuxuu la yasubu la yusiibu mid asiiba oo barta albaaba baab oo min alcilmi cilmiga ka oo fa bihi uu ku camal fali markaas ahaan jiray khayran lahu mid ugu khayr badan min addunya adduunyada wamaa fiiha wixii gudaheeda ku sugan low kaana haddii ay u lahu isaga fajacalahaa kadibna uu muxuu ahaa fajacalahaa kadibna uu yeelay fi laakhirati aakhira cilmiga haddii aad baab ka mida barta ku sugan haddii la siiyo waa ugu fiicnaan laheed weeyaan qaal wuxuu yidhi qaal xasan xasana wuxuu yidhi kaana rajul nin wuxuu idaa alaba alcilma cilmiga haduu dalba ood muxuua ah cilmiga dhex galaba lam yalbah ma nagaan jirin an yuraa in laga arka dalika cilmiga isaga ah iyo muxuu aha raadkiisa fii basari araggiisa uu laabta iyo wa khushuuciisa iyo wa lisaani carabkiisa runta uu sheegay iyo wanaagga iyo wadii gacantiisa aad ilaalina iyo wa silatihi xiriirintiisa qaraabada u xiriirna iyo wa zuhdihi adduunkii uu ku zaahida ayaa laga garan jiri weyaan qaala wuxuu yidhi ninka la yihahda hishaam wa qaala muxamed ibnu sirina wuxuu yidhi induruu war eegay iska fiiriya caman taahuduuna hada alxadii xadiidkan cidda aad ka qaadanaysaan iska ilaaliya fa inamaa in kalamaan huwa isaga xadiidkaas diinikum diintiinna weeyaan imaam daarimi ayaa soo saaray fii sunanihi sanadkiis waa saxiix weeyaan adarka saddex boqol sagaashan iyo sagaalaad can abi muslim khawlaani waxaa laga wariyey abu muslim alkhawlaani cabdilaahi ibnu thuwab ayaa la thuwab cabdullaahi ibnu thuwab ayaa la yihahdaa thawaabna mararka qaar waa la yihahdaa taabiciinta raggoodii u weynaa ayuu ka mid ahaa wuxuuna geeriyooday zamanka mucaawiya yaziid bn mucaawiya ayuu geeriyooday waa iqatu caabid ninkaas muslim khawlaani waxaa laga wari wuxuu yidhi alculamaau culimadu alaaatun saddex weeyaan culimada waa saddex qaybood fa rajulun nin casha uu ku noolaaday ood ku intifaacay fii cilmi cilmigiisa adduun iyo aakhara ku gaaray wa caasha macahu naas dadkana waxay kula noolaadeen cilmiguu ku noolaaday ood ilaahay ugu dhowaaday ood ku cibaadaystay ood ku janna mutay dadkiina ay kula janna muteen oo dadkii ayuu baray qudwo ayuu unoqday ay ku daydaan wahaa kada iwa rajulin inuu caasha fii cilmi cilmigiis ku noolaaday walam yaishu yacish ay kula noolaan macahu isaga maciisa fiihi axadun qofn uusan kula noolaanin cilmigu wuu yaqaanaa wuu ku camal falaya lakiin ummadda muusan waa qodobka labaad iwa rajulin inuu caasha naasu dadka ku noolaadeen fii cilmi cilmigiisa wa u ahaaday wabaalan halaag iyo baaba caleyh dushiisa cilmigii dadka ayuu baraya laakiin isagii kuma camalfalay nasal allah asalaam walcaafiya imaam muxuu ahaa addaarimi fii sanihi ayuu kusoo saaray sanadkiisa waa saxiix weeyaan baabu fadli ilcilmi cilmiga fadliga uu ka fadli badan yahay ayuu baabkan u baab yahay can cibaadati cibaada uu ka fadli badan yahay xadiidka afar boqolaad fadli caza wajal caaw ah, waxaan gaarnay afar boqol amaba waxaa weeyaan waa xadiid nacam can abi umaamat albahili waxaa laga wariyey radi allahu taala arda qaal wuxuu yidhi dukira waxaa loo sheegay rasulilah waxaa loo sheegay rajulaan laba nin ayaa loo sheegay axaduhuma midkood caabidun waa mid cibaadaysto walaakharu kan kalna caalimun waa caalim faqala rasul wuxu yiri sal sl fadlu caalimi qofka caalimka fadligu fadli badan yahay cala caabidi kan cibaadaysta ka fadli aniga oo nabi maxamed fadligan ka fadli badana calaa adnaakum kan inkugu liidan oo inku muxuu ahaa darajada hooseeya ayaan la too yahay weeyaan uma intaa kadib qaala rasul rasulka wuxuu yidhi sal l slm ina allaha alla weyne wa malaa'ikatahu malaa'igtiisa wa ahla samaawaat samaawaadka ahalkeeda iyo walardiina arlooyinka muxuu ahaa ahalkooda xata anamlata xataa quraanjada oo fii juxriha godkeeda ku jir ku dhex sugan iyo xata alxuuta xitaa malalayga amaba kalluunka la yasaluuna la yusaluuna waxay u ducoynayaan calaa mucalimi اnaas dadkan bara alkhayra diinta iyo wanaagga dadka bara ay u duceeyaan weyaan imaam tirmidi iyo imaam daarimi ayaa mxuua soo saaray xadiidka sanadkiisana saxiix weyaan xadidka afar boqol iyo koobaad can wahmi munabi waxaa laga wariyey munabah aw munabih waxaa laga wariy qaala wuxuu yidhi majlisun majlis oo yutanaazacu ay yutanaawalu lagu kala qaato fiihi isaga majliskaas alcilmu cilmiga lagu kala qaata ayaa axabu lakalgacilmani ilaya xaggayga min qadrihi majliskaas qadarkiisa salaatan ee salaada inta hadda majliska asaga la fadhiyo haddii salaad aan ku jiro waxaan ka jecla majlis cilmiga lagu barna inaan fadhiyo weyaan lacala axaduhum midkood waxaa laga yaabaa yasmacu inuu maqla alkalimata kalima amaba laftirkiisa majliskaas wahbin munabi ayaa laftirkiisa bixina weyaan isaga cilmiga uu bixina inaan xilliga cilmigaan bixina aan salaad ku jira waxaa weya waxaan ka jecel cilmiga inaan bixiyo wey majliska cilmiga ayaan ka jeclahay wey maxaa yeelay lacala axaduhum midkood waxaa laga yaabaa lacala axadahu midkood waxaa laga yaabaa yasmacu inuu maqla alkelimat hal kelimo oo fa yantaficu biha uu ku intifaaca sanatan hal sana uu ku intifaaca kelimo yar ayuu maqlaya dikrigaa loo sheegi waraagaa loo sheegi uu ku camalfalaya uu ku intifaaca aw amaba maa baqiya min cumrihi cumrigiis inta ka harsan inuu ku intifaaca kelimada ayaa laga yaabaa anna aan sabab u noqday ajarkeeda aan yeesho saa darteed majliskaas cilmiga ayaan mxua jeclaha ayuu leeyahay imaam daarimi ayaa soo saaray sanadkii waa saxiix baabu alwisaayati in laisu dardaarmo bialabati alcilmi dad alabati cilmiga in ixsaan loo sameeyo la karaameeya la tacaluqa tacaluqi xirtu waad garanaysaan mxua kutubaha loo iibiye khamiisyada loo iibiye ciidda laga faraxsiiyo dalabat cilmiga masaakiinta ayuu baabkan u baabiyo weyaan xadiidka afar boqol iyo labaad amaba cilmi haddii ay doonaan imaadaan o culimadu imaadaan culimada ay karaameeyaan oo culimada ay ilmihii mxuaay ay ardaydii ay waxbaraan oo ay u mxuu iyo gacan iyo iyo qalbiga u nuglaadaan xadiidka afar boqol iyo labaad can abi saciid khudri waxaa laga wariyey sacad bn malik bn snaan radi allahu taala arda can rasul rasulka alle wuxu ka wariy sal sl qal nabigeena inuu yidhi sayatiikum waxaa idiin imaan doona aqwaamun qolayaal yatlubuuna alcilma cilmiga dalbayaan faidaa ra'aytumuuhum haddii aad aragtaan faquluu lahum waxaad u tirahdaan marxaban marxaban dhawaasho dhawaasho ayaa iin sugnaad soo dhowaada biwasiyati rasul rasulka alle dee daaranka uu noo dardaarmay ku soo dhowaada amaba antum wasiyatu rasuli lah sal rasulka alle aqnuuhum cilmiga bara qaala alxakam wuxuu yidhi orwaad ka mid a xadiidka aqnuuhum ay callimuuhum bara weyaan baabun hada wallahu aclam wsala allah waslm ala rasuuli mustafa